بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبائي في الله ودراسينتي aanu ku samaynaynay boqolka xadiid oo aan u aqrinaynay shan shan xadiid waxaanu soo gaadhnay darsigii saddexaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaal xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun raddu salaam وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه حديث كان بخاري يا مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم باوحيري xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun muslimku xaqa uu ku leeyahay walaalkiisa kale ee muslimka ihi waa shan riwaayadan saas bay tilmaamaysaa riwaayaad kale ayaa jira laakiin riwaayadan waxay tilmaamaysaa muslimiintu xuquuqday isku leeyihiin waa shan muslimku waa qof walba oo laa ilaaha ila allah yidhi lawnkuu doono midabkuu doono luqaduu doono waddankuu doono qaaraduu doono ha joogo laa ilaaha ila allah baa laga wadaa qofka ay idin kulmisay ayaa muslim la yidhaahdaa taas weye midaan doonayno awlaaddeenna iyo caruurteenna inaan ku tallaallo oon barno muslimiintu inay walaalo yihiin inama almu'minuuna ikhwatun sida uu rabbigeen leeyahay jala jalaaluh xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun haddaa muslimiintu xuquuq badan bay isku leeyihiin bal xadiidkan aanu aragno shanta u tilmaamayo kow raddu salaam salaamta marka lagu salaamo inaad celiso oo wacalaykum assalaam aad dhahdo raddu salaam xuquuqday muslimiintu isku leeyiin waxaa ka mida marka koowaad inay isa salaamaan oo haddaad aragto qof muslima ama garo ama ha garanine haddaad calaamadaha iyo aahaarta islaamnimadaba ku aragto xaq uu kuu leehay xuquuqda waxaa ka mid a inaad dhado assalaamu calaykum saddex qaab baad salaanta u gudan kartaa inaad dhado assalaamu calaykum salaantana xusuusta tanwiin iyo tacriif labadaasay ku bannaan tahay inaad assalaamu calaykum oo tacriif oo shamsiye aad dhahdo alif iyo laam aad geliso gelisoodoodo assalaamu calaykum ama inaad dhahdo tanwiino salaamun calaykum labadaa xusuusta marka koobaad waxaa kuu bannaa inaad dhahdo assalaamu calayka ama assalaamu calayka waraxmat ullah ama assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykumna waad dhihi kartaa xataa qofku isagoo keli ah mid kastaba ha noqotee soddon ajir baa laguu qori qaala tabaaraka wa tacaala wa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha haddii idin salaamaan oo haddii laydin salaamo middii mid lamida u celiya ama ka fiicnaadoo saddexduba dhammaystira salaanta inaad celiso waajib bay kugu noqonaysaa waa meesha culummadu ay dhahaan tafaasiisha meen rab sii galo raalli noqda waxaan rabay inaan si kooban u akriyo raddu salaam horta waa in salaanta aad radidaa xuquuqda aad qofka muslim leed waxaa weeye goortuu ku salaama inaad dhahdo wa wacalayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ama wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu ama wacalaykum asalaam hadba sida adugu ajirka aad u doonayso biidn illaahi tabaaraka wa tacaala raddu salaam inaad salaanta u celiso wacalaykum asalaam dhahdo markii lagu salaamo taa waa qodobka koowaad oo muslimiintu isku leeyihiin qodobka waa la dayacay hadda qofka waxaa laga yaaba inuu isku salaaminba lasgara maro xataa muslim iska daaye laba soomaali baad arkay ayagoo isgara maraya khalaas khatar wey ama salaantii dhallinyaradu intay ka tageen inay haay iyo waxa la ysku salaamo ee aan islaamku keenin in laysku salaamo awal kelimada koobaada muslimiintu la doonayo inay isku bilaabaan waa assalaamu calaykum waana kelimo tilmaamaysa nabadgeliyo xoolahaaga waan kuu nabadgelin oo cirdigaaga iyo sharaftaadan kuu nabadgelin oo naftaadan kuu nabadgelin weeye macnaheedu maxaa yeelay ilaahay baa du salaama muslimkuna waa qof nabadgelye u saaxiiba assalaamu calaykum qodobka labaad wa ciyaadatu lmariid qofka xanuunsan in lasoo booqdo waa xuquuqdu muslimiintu isku leeyihiin hadduu qof muslima jirrado hadduu qof muslima xanuunsado xaqa uu kugu leeyahay muslimka kalow waa inaad soo booqataa arrintaa maanta ma noogu jirtaa weliba dadka qurbaha u soo kacay ama u soo kaxay baan u jeedaa arrintaa aad bay ugu liitaa aad bay ugu liitaa sax way isduugaan waa run janaasada waa la israacaa waa sax laakiin booqashadu marka hore waa yar tahay qodobkaa ogaada waa xuquuqa iskulena muslimiina wa ciyaadatu lmariid ilmaheenna waa inaan barnaa marku aabbuhu ama hooyadu xanuunsan tahay in la booqan karo aabba see tahay hooyo see tahay xalay ma xanuunsatay ma seexatay caruurteenna ma ma barno ma naqaano walidaalika haddaad dhada waraa hooyada way jiirtaa buli hadda way xanuunsantay danka kama leh kubad buu iska aadayaa gabadhina waxaa laga yaabaa inay filin iska daawanayso qodobka saddexaad waitibaacu ljanaa'iz qofkii xanuunsanaa sowma garanaysaan haddayba geeri ku timaaddo ama qof kalaba hadda ayi qof hadday geeri ku timaadaay xuquuqda uu qofkaa nagu leeya waa inaanu janaasadiisa raacno waa inaan dhaqno waa inaan kafanno haddii kafanaan u helayno kadibna waa inaan qubuuraha muslimiinta ku duugna waa inaan ku tukanno janaasada waa inaan raacno ajir weyn bayna leedahay itibaacu ljanaa'is baa la yidhahdaa ragga ayay arrintan ku dhacaysaayo umu catiya xadiidkeedii waxay leedahay saxiix ahaa nuhiinaa can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna haddaanu dumarka nahay waa nalaga reebay inaan janaasada raacno laakiin nalaguma adkaynin saa daraaddeed jinaasada ragga la rabaa inay raacaan waitibaacu ljanaa'is qodobka afraad wa ijaabatu dacwati haddii qof uu weliimo kuugu yeedho ama wanqal iyo caqiiqo kuugu yeedho ama aroos kuugu yeedho ama duco kale oo bannaan oo sharciga uusan reebin uu kugu yeedho inaad ajiibto khaasatan caqiiqada iyo wanqalka iyo guurka labaduba wa ijaabatu dacwa weliba axaadiida qaybo ka mida waxay tilmaamayaan qofka aroos loogu yeedho oon ajiibin inuu nebi moxamed caasiyey sala allahu calayhi wa aalih wasalam laakiin laba saddex qodob aa halka ka yar taabto markaad ajiibayso waa inayna meesha macsi oolin hadday macsi to waa diidi kartaa haddaad macsidaa zuulin kartana waajib bay kugu noqon inaad tagto haddaad khafiifin kartana waajibkay ku xigi waa laga yaabaa inay sunno kugu noqoto min baabi almri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar hadday dhib ka weyn ka dhacayana xaaraan bay noqonaysaaba munkarkii laftiisii munkar ka weyn hadduu ka dhacayana xaaraan bayba noqonaysaaba maanta aroosyadeenna haddaanu qiimayno waa cajaa'ib dee waad garanaysaa aroos aad dhihi kartaba waa la tegi karaa waa yaryah waa qoobka ciyaar waa macsi waa muusig waa hoballo waa fanaaniin waa ikhtilaab waa dadkii oo qaaqaawan waxaas waa iyadoo la daahayo saacad dambe afarta shanta habeen subaxnimo lixda subaxnimo dulmi badan baa ka jira iyo macsi badan marka qofka hadduu dhow kuma jiro aroosyada maanta dhaca insha allah kuma dambaabaya rajaynaya haddana saa ay tahay waa in la hubsado oo wixii wanaagsan laysku caawiya wa ijaabatu dacwa qodobka ugu dambeeyo oo shanaad oo xuquuqda muslimiintu isku leeyihin waxaa ka mid a ah, wa tashmiitu alcaatis qofka hadduu dhiso hats hadduu dhaho oo alxamdu lilah yidhaahdo in la dhaho yarxamuka allah kii alxamdu lilah ilaahi dhisoodayna u dhaho yahdiika allaahu aw yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum laakiin waa inuu alxamdu lilah yidhaahdaa saddex jeer wixii ka badan hadduu hindhisoodana shafaaka allah wa caafaaka allah baa la dhihi maxaa yeele marad iyo xanuun iyo samboor buu qabaa laakiin wixii saddex ku eg biidnillaah alxamdu lilah hadduu dhaho waxaad dhihi yarxamuka allah asna muxuu dhihi yahdiika allah wax tarbiyada la doonayo ardada in la baro caruurta in la baro waalidku inuu baro reerkuna inuu dhaqan uu ka dhigto xadiidka labaiyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal man shahida aljanaazata xataa yusallaa calayha falahu qiraatun waman shahidaha xataa tudfana falahu qiraataan qiila wama alqiraataani ya rasuula allah qaala mithlu ljabalayn alcadiimayn muttafaqu calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaa abu hurayra wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam man shahida aljanaasa qofka janaaso iyo qof dhintay raaca qofka janaaso yacni qof dhintay qofka xaadira meesha ay taallo masjid meeshii lagu dhaqay meeshii doonto allah ka dhige xataa yusalaa calayha inta lagaga tukanhayuu la joogay bimacnaa wuu la tukaday wey dadkii ku tukaday buu ka mid ahaa falahu qiraatun hal qiraad buu leeyay qiraadka gadaal baan ka sheegi doonaa ii xaj laakin waman shahidaha qofka janaasada raaca xataa tudfana inta laga aasayo godka laga gelinayana la jooga falahu qiraataani laba qiraad buu leey kii hore iyo kan wey nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadu lafdigan ee kelimadan qiiraad la yidhaahdaa ku adkaatay sida laga yaaba hadda markaan sheegaynaba dadkaan horay u aqoonin ay ugu adkaanayso qiiraad maxaa la yidhaahdaa nabigu sal allahu calayh wasalam markii la weydiiyo o layidhi wama alqiiraataan qaala mithlu ljabalayni alcadiimayn wuxuu yidhi waa laba ajir oo buura laba buur oo waaweyn la eg idan kiraadku maanta halka marka la joogo waa ajirka iyo xasanaadka iyo thawaabka qofka looga qorayo maydka uu xaadiray ee uu ku tukaday haddana uu aasay laakiin kiraadka asalkiisu waxaa la yidhaahdaa lacagta jacabka ahee tobanka iyo shanta iyo qadaadiicda ayaa la yidhaahdaa walidaalika nabigu markuu maka joogay sala alla alay slam uu yaraa wuxuu yidhi ariga waxaan ku raaci jiray qaraatiid yani lacaga shilima yaryar baan ku raaci jiray oo googo ah oo sarifka oo birta ayaa eh, qaraatiid la yidhaahdaa laakiin halkan markii la joogo oo xagga cibaadada qiiraadka waxaa laga wadaa ajir iyo xasanaad iyo thawaabka weeye waxa laga wado ara'aytum arteen xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin ajirka qofka raaca qof dhintay ilaa lagaga tukado ilaa laga aaso idan ajirka labada ajir ee waaweyn yaanan isdhaafinin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala amaa xadiidka saddex iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa caaba annabiyu sala allahu calayhi wasalama طacaaman qad in ishtahaahu akalah wa in karihahu tarakah muttafaqun calayh xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal abu hureyre wuxuu yidhi isagoo nabiga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa nooga sheekaynaya annagana inaan ku dayanana nalaga doonayo oo ujeeddada diinta oo dhanba waa dhaqan waa ku dayasho waa amar qaadasho waa ka hadhid wixii lagaa reebay aad ka hadho walidaalika dhaqankii nabiga aan dhegaysanno aana calayhi asalaatu wassalaam aana barbar dhigna maanta in badanoo inaga nagamidon midoon anigu aan ka mid ahay bal dhaqankeenna xagga raashinka aan barbar dhigno abu hurayra oo nabiga noo tilmaamaya wuxuu leeyahay ama noo sifaynaa sal slam maa caaba annabiyu sala allahu alay salam nabigu ma ceebaynin mana dhaleecaynin waxna kama sheegin tacaaman qatu raashin weligii nabigu waxba kama sheegin raashin wax la cuna ha noqdo wax la caba ha noqdo wax qallalan ha noqdo wax qoyan ha noqdo shay raashina wax la kariya ha noqdo wax iska bisil ha noqdo raashin wax cunaha la mariyo dheh cunahaba wax la mariyo oo la cuno nabigu weligii ma ceebaynin weligii ma dhaleecaynin waxna kama sheegin calayhi asalaatu wassalaam haddii loo keeno laba mid unbuu samayn jiray in ishtahaahu akala hadduu nabigu sala allah alay wasalam uu jeclaado oo naftiisu ay jeclaato oo ishtiha ay naftiisu ay ishtihayse u doono akalahu waa cuni jiray si hanii'an mari'an buu cuni jiray si qiimo badan oo naftu ay jeceshahayoo shukrin nicmada allana ay ku jirta buu cuni jiray calayhi asalaatu wasalaam wa in karihahu taraka hadduu nabigu naftiisu ay nacdana nabigu asagoon ceebaynin buu iska riixi jiray wuxuuna dhihi jiray hadda ma cuni karo waxba kama sheegi jirin calayhi asalaatu wasalaam haddaba caruurteenna maxay nooga baahan yihiin inaanu nicmadan aan barno maanta waanu caynaa kolka hore waa la urin marka hore markaasaa la ceebaynayaa uf baa laleeyahay bacda madow baa lagu guri qashinkaa lagu guri allahu akbar dadna gaajo iyo baahi ayay u dhimanayaan oo u baaba'ayaan caalamu lislaami marka akhlaaqda aan baranno oo dhaqanka aan baranno oo israafka aan iska dayno oo cuntada la daadinayo aanu iska dayno oo korka hore cunto kooban ha la kariyo haddii la keli waayana faranjeerka intii la gashado ciddii faranjeer bale cuntada intay taallayaan ilmaha cunto kale la barin oo yaan la siinin laakiin ilmihii in la yidhaahdo maalin walba eh, eh, cuntada ha la daadiyo khalaas khatarteeda wey maa caaba annabiyu sala allahu alay wasalam tacaaman qatu in ishtahaahu akalah wa in karihahu taraka marka nicmada ilaahay lagu shukriyo nicmada ilaahna yaan lagu kufrinin haddaanu shukrino ilaahay baa noo ziyaadin arsaaqada lain shakartum laaziidannakum haddaan shukrin weynana walain kafartum kufru nicam haddaan ku dhacno ilaahay wuxuu leeyahay ciqaabkayga iyo cadaabkayga iyo naqsiga aan xoolaha idinka gelinayo ee barakada laga qaadayaayi waa mid muxaqaq oo dhacaysa xadiidka afar iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal xujibat innaaru biاshahawaat wa xujibat iljannatu bilmakaarih muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh wuxuu leeyahay abu hurayra nabigaa yidhi sala allah alay salam xujibat innaar naarta waxaa lagu seereeyey naarta waxaa lagu hareereeyey naarta waxaa dhinacyada laga dhigay bishahawaati waxay naftu jeceshahay zinadii khamradii xaaraamtii oo dhan waqti dhammayskii filimadii xaaraamta ahaa wax alla wixii naftu itibaacu lhawaa salaad la'aantii soon la'aantii saka la'aantii wax alla waxay naftu jeceshahay oo dhan ayaa lagu hareeray markaasaa naftu markay wixii samaysaba naartii bay marka gelaysaa meeshii inanay waxaa soo dhaaftay wixii ku hareeraysnaa naarta ayaad soo dhaaftay marka qofka waxaa weeyaan boos buu naarta ku yeelanayaa nacuudu billaahi tabaaraka jala wacalaa wa xujibat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu hareereeyey oo lagu seereeyey oo mooro ay u tahay bilmakaarih wax alla waxay naftu necab tahay oo dhan waa weysadii waa salaadii waa xaaraantii oo laga tago waxaasoo dhan kulli wax alla waxay naftu nacayso oo dhan ayaa lagu hareereeyey markaasaa qofkii waa ka fogaanaya naftii baa nacaysee salaadii buu ka tegayaa buu ma weysaysan kara buu leeyahay hurdadiibuu sii wadanayaa soonkiibuu ka tegayaa ma soomanaan kara buu leeyahay intaas oo saacadood ma soomanaan kara buu leeyahay xajkii ma xajin kara buu leeyahy wahaakada nafta jannada waxaa lagu hareereeyey wax alla waxay naftu ay nacayso oo dhan allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa anigiiyo idinkaba inuu nagu anfaco axaadiida rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalih wasalam inta aanu kaga kulmayno darsiga